alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii xisnulmuslim aynu ku soo jirray xadiiska boqolyosaddex wuxuu odhanayaa markuu seexanayo allaahumma innaka khalaqta nafsii allaahumma ilaahayow innaka adigu khalaqta nafsii waad abuurtay naftayda wa anta tawafaaha adiga oobsanaya laka mamaatuha wa maxyaaha adoo quruu kuu sugnaaday mamaatuha geerideedu hadday dhimato aduu ku sugnaado adiga ayaa markaa eh, haya adigaana markaa aba almarinaya adaana xisaabaya wa maxyaaha nolosheeduna adigay ku sugnaatay nolosheeduna adiga ayay kuu sugnaatay in axyaytaha haddii aad noolayso faxfadhaa ilaahay ow ilaali marka laka mamaatuha waxaa soo gelaysaa laka mamaatuha wa maxyaaha adaa awood u leh inuu dilo iyo inuu nooleeyo mid walba waayo ka wax dilaya wax noolaynaya waa adiga un marka laka mamaatuha aduu kuu sugnaaday geerideedu hadday dhimato cidda dilaysaa waa adiga wa maxyaaha nolosheeduna aduu kuu sugnaadoo adunbaa noolaynaya cid kaleoo noolayn kartaa ma jirto in axyaytaha faxfadha ilaahu haddaad noolayso faxfadhaa ilaali wa in amadtaha haddii aad dishana fakhfir lahaa u dembi dhaaf allaahumma ilaahayow inii anigu as'aluka alcaafiya waxaan ku weydiisanaya caafiyaan ku weydiisanaya aafaadka iyo masaa'ibka ee aad iga ilaaliso oo aad iga daafacdo hadday tahay musiibo xagga diinta igaga dhacda hadday tahay mid markaa xagga adduunyada ama ehelka ama nafta ama maalka ama wax la midka igaga dhacda kullu daalika ilahu caafiyaysi macnuu saasuu dhacay xadiisku waa min xadiisi cabdullahi bni cumar imaam muslim iyo imaam axmed ayaa soo wariyey marka waa baryo ilaahay la baryaayo ilaahayna ficiladiisii baa lagu tawasulayaa biafcaali illaah allaahumma inaka khalaqta nafsii wa anta tawafaaha laka mamaatuha wamaxyaaha waxay noqonaysaa min qabiili tawasul xadiiska boqol iyo afar marka uu ruuxu seexanayo wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahayow qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak qini iga dhowro iga ilaali cadaabaka cadaabtaada ilaahu iga ilaali ilaahu cadaabtaada iga dhowr oo iga ilaali yowma tabcatu cibaadak maalintaad addoommadaada soo saarayso cadaabkaagu inuu haleelo lay cadaabo ilaahu iga dhowr oo iga ilaali kaana sala allahu aleyh wasalam ida araada an yarquda wadaca yadahu lyumna taxta khaddih nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray markuu doonaayo inuu seexdo wadaca mid dhiga iyadahu lyumna gacantiisa midig wuxuu dhigi jiray taxta khaddihi dhabankiisa hoostiisa ayuu dhigi jiray umma yaquulu markaasu wuxuu odhan jiray allaahuma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak yani ducadaasuu ilaahay eh, ka beri jiray alaaa maraat saddex goor buu sidaa odhan jiray oo ku celin jiray xadiisku waa min xadiisi xafsa binti cumar ummi lmu'miniin waxaana soo wariyey abu daawuud wakhayruhu baa soo wariyey xadiidkan waxaa jira saxaabo kale oo iyaguna soo wariyey baa jira oo dhowr saxaabi baa xadiidkan laga hayaa oo baabka waxaa ku sugan oo xadiidkanoo kale soo wariyey bara ibnu caazib baa laga soo wariyey oo imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i soo wariyeen xudayfat ibnuyamaan baa laga soo wariyey oo imaam axmed iyo tirmidi soo wariyeen cabdullahi ibn mascuud baa laga soo wariyey oo imaam axmed iyo ibnu maajah soo wariyeen wakada xadiisu anas iyo xadiisu caaisha iyagana waa laga soo wariyey laakiin dhammaan saxaabadaa kale kuma darin alaaa maraat saddex goor inuu sidaa odhan jiray kuma darin inta kalunbay sheegeen inta kale ayuunbay sheegeen axaadiistaa kalena waxa weeye qaarkood waa axaadiis saxiixa oo daatadooda saxiixu ah yacni weeye sida xadiiska marka waxa baraa waa xadiis saxiixa weeye culamo badanna ay saxiixiyeen wakada xadiisu xudayfa isaguna waa xadiis saxiixa weeye wakada xadiiska cabdullahi bn mascuud isaguna waa xadiis saxiixa weeye calaa kulli xaal xadiiskan hadda xafsaa ee sheikhu inoo qoray salaasa maraad sheegaya sanadkiisu xoogaa waxaa ku jira caasim ibnu bahdala oo ka warinaya nin sawa la yidhaahdo sawaana uu ka warinaayo xafse uu ka warinayo caasim ibnu bahdala waa caasim ibni abi najuud alqaari'u almacruuf weeye marka qiraa'ada wuxuu ku yahay qur'aanka imaam ayuu ku yahay laakiin xadiiska qawi kuma aha xoogaa xifdigiisa waxbaa ku yara sugan ha yeeshee dacfigiisu ma darna waa khafiifu dabdi saas aawoodee culammadu waxay dhahen waa xasanulxadiid xadiiskiisu waa xasan haddaanu markaa mukhaalafo samayn oo aanu cid khilaafin xadiiskiisa waa la taxsiininayaa waa xasanulxadiid yani waa saalix lilixtijaaj laakiin darajatu sixa ma gaadhsiisna wuxuu ka warinayaa sawa nin la yidhaahdo sawana ibnu xajarku wuxu odhanaya waa maqbuul marka ashaykhu alalbani silsilatu axaadiisi saxiixa wuxuu odhanayaa alaaa maraadka waxaan ka baqayaa inaan isugnayn waxaan nafta waxbaa kaga jira waayo waxaa la gaar noqday sawa ninka la yidhaahdo ayaa la keli noqday ninkaasna xaafid ibnu xajar wuxuu ka odhanayaa maqbuul waa maqbuulun xaysu yutaabac wa ilaa falayin alxadiis marka sidaas aawadeed yacni ziyaadadaa shakaa ku jira saddex goor inuu odhan jiray axaadiista kale oo dhanna kuma sugna marka hal mar in la odhanayo ayaa markaa daahir ah wallaahu aclam waa baryo ilaahay la baryo allahuma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak marka uu jiifsado inuu gacanta midig ee eh, dhigayo dhabanka siduu u dhigayaa yacni kafkiisa ayuu dhabanka saarayaa dhabankii wuxuu dul saarayaa kafkiisa dabeedna saasuu ku seexanaya riwaayaadka qaarkood oo taa caddaynaysaa soo aroortay oo tilmaamaysa wadaca khaddahu calaa kaffih inuu kafkiisa saarayo kafkana waxaa la yidhahdaa intaa jalaqsatayda ka horraysa ayaa markaa la yidhahdaa marka riwaayaadka qaarkooda ku soo aroortay waa barkanaya waa jirtaa laakiin dee bacdu riwaayaadu caddaynaya jira inuu markaa waxawe dhabanka saarayo baabacadii saarayo xadiiska bismika allaahumma amuutu axyaa markuu waxa weeye jiibsado wuxuu odhanayaa bismika allaahumma ilaahayow magacaaga allaahumma yaa allaahu ilaahayow amuutu ayaan ku dhimanayaa wa axyaa ku noolaanaya magacaaga anoo xusaya ayaan dhimanayaa magacaaga adoo xusayana waa noolaanaya saasuu odhanaya markuu hurdadii ka toosana wuxuu odhanaya alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur sida xadiiska markaa ku sugan intaa dambena waa ku daraya marka hurdada lafteeda waxay tahay mowti yar waa geeri yar geeridii waxay u qaybsantaa geeri weyn waa geerida ruuxa la xabaalayo waa geerida markay ku dhacdo ruuxa la xabaalayo iyo geeri yar oo hurdada ah hurdadii markuu ka tooso muxuu odhanayaa alxamdu lilaahi aladii axyaana mahad waxay u sugnaatay ilaaha na nooleeyey bacdamaa amaatana markuu na dilay dabadeed ilaaha na nooleeyey ayaa mahadi u sugnaatay oo mahad la gaara wa ilayhi nushuur marka hurdadii baa laga soo qaaday inay tahay mowt inay geeri sida tawafi loogu itlaaqo ya wa huwa aladii yatawafaakum billeyl ilaahay waa ka idin oofsanaya habeenka gudihiisa ayaa marka waxa mowtna loogu itlaaqa marka magacaagaan ku dhimanayaa magacaagaan ku noolaanaya mawdka kalee weynna waa saas si eg wuxuu leeyahay anuu magacaaga xusaya ayaan dhimanayaa nafbaxayaa dee inuu magaca ilaahay ku dhintaana ruuxu waa khaatimo wanaagsan man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allaah dakhala aljanna ka hadalkiisa ugu dambeeya ay noqoto laa ilaaha ila allaah oo sidaa naftu kaga baxdaa dakhala aljanna jannaduu gelaya jannada ayuu gelayaa sidaasaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi xadiidkan bismika allaahuma amuutu wa waa min xadiisi xudayfat bni lyamaan xudayfat bnulyamaan ah, saxaabiga laga soo wariyey waa xudayfat bnulyamaan weeye xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa markaa soo wariyey xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska boqol iyo lix marka uu ruuxu seexanayo wuu tasbiixsanaya wuxuu odhanaya subxaana allaah ilaahay baa xumaan ka nasahan oo ka dheer alaaan waalaaiin saddex iyo soddon goor walxamdu lilaah mahad ilaahay baa la gaara ama mahadi ilaahay bay u sugnaatay jinsiga xamdi oo dhan ilaahay baa la khaas ah ilaahay baa mutaysta ilaahay baa ay u sugnaatay alaaan waalaaiin saddex iyo soddon goor buu sidaa odhanaya ma odhanaayo subxaana allah alaaan waalaaiin yani alaaan waalaaiin kuma dhawaaqayo laakiin saddexiyo soddon goor buu ku celcelinayaa saddexiyo soddon goor buu ku celcelinaya subxaana allah subxaana allah subxaana allah ilaa uu saddexiyo soddon goor gaadhsiiyo alxamdu lilahna waa ku celcelinaya ilaa uu saddexiyo soddon goor gaadhsiiyo wallaahu akbar allah baa weyn yani akbaru min kulli shay wax walba ilaahay waa ka weyn yahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen akbar marka la fasiraya kabiir ha lagu fasiro bimacnaa ilaahay waa weyn yahay ya sidaa ha la yidhahdo laakiin sida fiicani waa in la yahay akbaru min kulli shay wax walba ilaahay waa ka wen yihi waayo akbar iyo kabiirkee ablaqa waxaa xeel dheeraansho badan yani wax walba waa ka wen yahay ilaahay waayo kullu kabiir laysa biakbara min kulli shay shay kastoo weyni wax kasta kama weyna laakiin shay wax kastaba ka weyni kabiirna waa yahay marka kabiir iyo akbar waxaa labada xeeldheeraansho badan akbar marka waa akbaru min kulli shay tafdiil in loo fasiro ayaa markaa fiican marka qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo daata ahaan mid walba ilaahay waa u weyn yahay wax walbana waa ka wen yahay sidaana wuxuu odhanayaa arbaan waalaaiin ayuu sidaa odhanaya afar iyo soddon goor ayuu sidaa odhanaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ilaa uu gaadhsiiyo afar iyo soddon goor u gaarsiiyo isku boqol bay noqonayaan saddexiyo soddon tasbiixood saddexiyo soddon alxamdu lilaah afar iyo soddon allaahu akbar ah waa boqol buuraha ya waa min xadiisi caliy bni abi aalib xadiisku weeyaan xadiiskanna sabab buu lahaa sababtu lahaa waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa u yimi dad sabyi ah oo la soo qafaashay ayaa marka u yimi oo jihaadkii lagu soo qabtay markaasaa waxay maqleen in sabigaasi u yimi nebiga sala allahu alayh wasalam cali ayaa wuxuu ku yidhi faatima cid inoo adeegta nebiga inoo soo weydii nebiga calayhi salaatu wasalaam inantiisii faatima ee ubadkiisa ugu jeclaa waatuu nebigu u guuriyey calayhi salaatu wasalaam caliyu bnu abi taalib waayu nebiga ilmaade ruma ahaayeen ayuu nebigu u guuriyey calayhi salaatu wasalaam faatima waa sayidatu nisaa'i ahlijanna dumarka jannada gelaya waa ta ugu mudan waa sayidatu nisaa'i ahlijanna wax khaadima u shaqeeya may lahayn cid u khidmaysa oo u shaqaysa may lahayn saas aawadeed shaqada guriga iyadaa qabsan jirtay yada ayay qabsan jirtay calina waa soo dhaamin jiray oo biyuhu u keeni jiray iyaduna shaqada guriga ayay qaban jirtay farihii baa baxay siday u shaqaynaysay ayaa waxay tidhi laqad majilat yadaaya min alraxa ya midxinkiiyo wixii aan markaysa markaa shiidayey aan midximinayey baa faruhu i baxeen shaqooyin kale gurigooda ay qabanaysiina waa jirta cali baa yidhi orodoo u tag nebiga sala allahu alayh wasalam u tagoo sabigan la keenay bal cid khaadima ah haynaga siiye soo weyddiye faatimaa nebigii u tagtay calayhi asalaatu wasalaam waa salaamtay nebigu salaamtii waa ka qaaday dabeedna wuxuu yidhi aabbe maxaa ku keenay waxay tidhi waa xishootoo inaan ku salaamaan u imi hadalkiiba kula dhicweeyey way noqotay cali baa weydiiyey dabeedna waxay tii waan xishoodoo hadalkii waa kula dhici waayey labadooda issoo raaceen nebigay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam cali baa hadlay wuxuu yidhi anna waxaan ku dhibaatooday biyihii aan soo dhaaminayey iyadana shaqadii guriga ayay ku dhibaatootay khaadimna sii sabigan waxaad naga siisaa cid noo shaqaysa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idinma siinayo ahlu sufihio waxay cunaan ba'an haysanin nimankii masjidka xaggiisa dambe ee joogay ee u hoyanayey ee aan hoyga lahayn ee muhaajiriinta ahaa ee waxay cunaanna aan haysanin baan u iibinayaa yagaan ku masruufaya yaga ayaan ku masruufaya ha yeeshee waxaan idiin sheegayaa wax khaadim idinka wanaagsan baan idiin sheegaya waxa khaadimka idinka wanaagsane waa maxay habeenkii markaad seexanaysaan inaad saddex iyo soddon goor subxaana allah aad tidhaahdaan saddex iyo soddon goorna alxamdu lilaah aad tidhaahdaan afar iyo soddon goorna allaahu akbar aad tidhaahdaan fa huwa khayrun lakumaa min khaadim sidaa inaad tidhaahdaan khaadim waa idinka wanaagsan yahe waa idinka khayr badan yahi waa cajiib xadiiska sidaa lagu soo wariyey waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey marka waxay culammadu yidhaahdeen munaasabada ka dhaxaysa maxay tahay khaadim bay doonayeen haddana waxa la yidhi tambaa khaadim idinka fiican ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ruuxu hadduu dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay farabadiyo awooddiisaa badanays ya yataqawaa saas aawoodee awood badan buu helayaa marka shaqadu markaa idinma dhibaysaba khayrka kalea ka helaysaan waxaa ka ziyaada ah inaa xataa awood badan ka helaysaan alcalaamatu ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu ahaa kaiira dikri mid xus badan buu ahaa aad iyo aad xuskiisu u fara badan yihi marka salaada subax markuu tukado intuu fariistu wuxuu ku celcelin jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaa barqa ay noqonayso markuu adkaarta kale la yimaado markaasuu wuxuu yidhi haddaanan sidaas samaynin awooddeedaa tegaysa waa awood beelayaa saas aawadee xuska badane uu ilaahay xusi jiray wakhtiyo yar buu camallo fara badan ku qaban jiray oo waxay yidhaahdaan kutubaha qaarkood wuxuu ku qoray wakhti u yar kitaab iska dhan baa la odhanaya wuxuu qoray bayna aduhri waalcasri duhri iyo casr dhexdooda ama wuxuu qoray casar iyo maqrib inta u udhaxaysa imika kitaabka alwaasitiya caqiidat alwaasitiya intuu leegi waa aragteen iyo wax nusuus ku jira aayaati iyo axaadiis soo aroorinaya iyo tacbiirka uu cabirayo masaa'isha khulaasadooda haddana maca daalik waxaa la yidhahdaa wuxuu qoray bayna alcasri waalmaqhrib casr iyo maqhrib dhexdood buu qoray kutubaha qaarkoodna wuxuu qoray duhur iyo casr dhexdood marka awooddaa badan waxaa u sababtay culammadu yidhaahdeen xuska badane uu ilaahay xusayo halkan waxaa laga qaadanaya sayidatu nisaa'i ahli ahlijanna baan khaadim loo yeelin ya waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye markaa dumarku shaqadii ay ku dadaalaan oo ay xil iska saaraan ayna ka mid tahay dhaqankan wanaagsan inay markaa u shaqeeyaan oo raggooda gurigooda ka shaqeeyaan gurigooda ilaaliyaan fuqahada qaarkood waxay isweydiiyaan gabadha khidma ma saaran tahayoo inay markaa waxa weeye ninka u shaqayso oo raashinka u u bislayso dharka u maydho guriga u nadiifso oo gogosha u gogosho waajib miyaa mise waa tabarruc iyo sunne ya waa arrin tabarruc iyo sunna aba mise waa arrin waajiba mise masaaisha in la sheego ma jeclideen <laughs> bacdu alfuqahaa waxay leeyihiin mid ku waajiba ma ahee waa arrin marka akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan weeye oo waa sunna leeyihin bacdu ahlicilmina waxay leeyihin waa shay waajiba inta daaqadeedii ay kari karto inay kala timaaddo waa mid waajib ku ah ayay markaa yidhaahdeen oo daacada marka ay ninka ateecaysaa kuma koobno keliya yani waxa weye wax firaash ku saabsanoo keliya kuma koobna yani mid ku gaara maaha mid ku gaara ma aha bacdu ahlicilmi odhanaya curfigaa loo celinayaana waa jiraan waa haddii curfiga beledkaasi iyo dadkaasi ay yihiin qaar waxa weeye markaa loo yaqaano inay shaqadaasi inay dumarka saaran yihiin waa mid laga rabo haddii markaa curfiga loo yaqaano sida kalena waxa weeye waa mid markaa aan yani saarnayn alcurfu muxakam xagga curfiga ee ahlucilmiga qaarkood u celiyeen xagga curfiga ayay markaa u celiyeen laakiin calaa kulli xaal adilada waxaad ka arkaysaa dumarkii fudalada ahaa ee saxaabiyaadka ahaa shaqooyinkan inay qaban jireen mid odhan jirtay aniga layguma laha oo ima saarnana inay jirin saas aawoodee fuqahada qaarkood warka ay la yimaadeen oo ku saabsan mid saaran ma aha waxa weeye waa iyagu markaa miday yani waxa weeye ra'yigooda ay kula yimaadeen mid ay markaa adilada iyo camalkii saxaabada ay ka qaateen ma aha miday camalkii saxaabada ka qaateen ma aha gabar walina waxaa loo baahan ya inay ku cibro qaadato sayidatu nisaai ahlijanna faatimatu binti rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam yani waxa weeye khaadim ma haysato calina kumay khasbin inay khaadim yeelato mida ku khasabtay ma ahay shaqadeedii iyada ayaa yani markaa qabsanaysa ku dadaalaysa ilaa faraheedii ay baxeen waxay leeyiin majlat yadaaya labada gacmood waa ibaxeen faraha oo biyo ay galeen adamaarta min kasrat alcamal siday shaqadu u badnay daraaddeed waxay qabanaysa haddana waxa weye maca daalik mid waxa weeye ay ku sabraysay bay ahayd markay aragtay ninkeedii waxaanu kari karin kuma kalifin uma ilaaba ilaa adigu markaa shaqaale ii keen aabbaheed markay ka codsatayna yani nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu markaa uu yidhi dee cid kaleoo idinka awlaysan oo maslaxada caamka ah ayaa markaa arrinkan markaa lagu bixinaya wuxuu u tilmaamay shay khayra inay markaa sameeyaan ayuu markaa waxba u tilmaamay marka intaa lagu cibro qaato waxaa ku jirta cibraha yani wakhtiyada qaarkood dumarka iyo raggu waxay isku qabsadaan waxaa ka mida ah guryaha qaarkoodna sabababa inay marka waxaa weeye dhibi dhexdooda ka dhacdoo la dhex galo in waxa weeye ay yidhahdaan ilaaba ilaa khaadim ha la yeelo ilaaba ilaa khaadim ha loo yeelo hadday suuro gasho oo dee loo sameeyo waa shay axsanoo fiican laakiin haddii taaqadii ninka marka ayna awoodayn aanu kari karin in gabadhii marka waxawen ay sabirto ilaa intay faraj helayso ayaa markaa waxawen yani meesha ku sugan waxyaalaha la odhanayo wakhtiga hurdada la akhrinayo waxaa ka mid ah ducadan baa ka mid ah allaahumma ilaahayow rabba asamaawaati asabci samooyinka toddobadaa kii u rabbiga ahaayow wa rabba alcarshi alcadiim carshiga weyn ka u rabbiga ahaayow rabbanaa wa rabba kulli shay rabbigayow wa rabba kulli shayin shay kastaba kii rabbiga u ahaayow faariqa alxabbi waannawa xabuubka raashinka ah ka kala jeexow ka kala dhambalow waannawa ee laftimireedka ee ka kala jeexow yacni alxab waa xubuubko waa wixii badar ah yani hadday tahay hadhuudh iyo hadday tahay eh, ashyaada kale la midka ah yani waxaa la odhanaya iyaga xubuub baa la odhanaya ama sareen ama qamandi ama heed ama yani waxa weeyaan misir kullu dalika waxay noqonayaan xubuub annawaana waa waxyaalaha aan markaa xabuub isagu aan ahayn ee waxa uu ka baxa ay tahay laf oo kale sida laftimireedkoo kale la yahana marka labada mid walba marka wax ka soo baxayaan eh, de way kala dilaacaysaa markaasuu geedku ka soo dhex baxaya marka iniintii adkayd ama xabbaddii badarka ahayd ee adkayd ayaa intay jilicdo oo ilaahay jilciyo ayuu kala jeexayaa markaasuu ka soo saarayaa geedka uu ka soo saaraya marka dee ilaahay baa kala dhambala wa munzila altawraati waalinjiili waalfurqaan kutubtaa kii soo dejiyow kitaabka towraadeed iyo kitaabka injiil iyo kitaabka furqaan qur'aanka saddexda kitaabba kii soo dejiyo alfurqaan wuxuu ka mid yahay ism min asmaa'i alqur'aan waa magac ka mida magacyada qur'aanka qur'aankana waxaa usoo arooray magacyo badan ayaa u soo arooray acuudu bika waan ku magan galay min sharri kulli shayin shay kastaba sharkiisaan kaa magan galay inaad iga magan gelisaan ku weydiisanayaabaa macnuhu u dhacayaa anta aakhidun binaasiyati shaygaasoo anta aakhidun aad adigu hayso binaasiyatihi fooddiisa aad hayso jumladu sifo waxay ka tayshay allaahumma ilaahayow anta alwalu anta alawwalu waxaad tahay kii horreeyey falaysa qablaka shay hortaa ma ahaan shaynaba wax kaa horreeyey ma jiro wa anta alaakhiru waxaad tahay ka dambaynaya falaysa bacdaka shay adiga dabadaa shay ma ahaan shay kaa dambaynaya ma jiro wa anta adaahiru waxaad tahay kii korreeyey falaysa fawqaka shay korkaaga shay ma ahaan oo shay kaa sarreeyaa ma jiro shay ma ahaan korkaaga wa anta albaatinu waxaad tahay kii sokeeyey bimacnaa dhowaa falaysa duunaka shay wax kaa sokeeyaa ma jiro bimacnaa wax cilmigaaga iyo ogaalkaaga iyo araggaaga xijaabaya oo shay ka qarinayaa ma jiree shay walba waad og tahay shay walbana waad arkaysaa iqdi canna addayn naga gud ilaahayow daynta naga gud qaanta iyo xuquuqda nalagu leeyahay ilaahu naga gud wa akhninaa min alfaqr ilaahu naga qani oo mid ka hodana naga dhig min alfaqri faqriga oo faqriga naga saar xadiidku waa min xadiidi abi hurayra muslim baana saxiixa ku soo wariyey nebigaana amray calayhi salaatu wasalaam in sidaa la yidhaha quulii allaahuma raba asamaawaati asabci saasuu ka bilaabanaya marka waxyaalaha la odhanayo marka la seexanayo ayay ka mid tahay marka wuxuu sheegayaa duca ilaahay la baryaayo oo ilaahayna lagu baryayo magacyadiisa allaahumma waa ism ilaahi yaa allah la macno yahay rabba asamaawaati asabci wa rabba alcarshi alcadiim waa asmaa mutacadida raba asamaawaati asabci waa ism ilaahay waraba alcarshi alcadiim waa magac ilaahay rabbana warabba kulli shay waa magac ilaahay wey faaliqa alxabi waannawaa yani dhammaan ilaahay baa loogu yeedhaya waa min baabi xadfi xarfi nida ay yaa raba asamaawaati asabci wa yaa raba alcarshi alcadiim yaa rabbana wa yaa rabba kulli shay yaa faaliqa alxabi waannawaa wa yaa munzila altawraati waalinjiili waalfurqaan dhammaan waa nidaa ilaahay loo yeedhaa marka waa asmaa ilaahay weeye waxaa laga qaadanayaa rububiyada ilaahay in lagu baryaayo rabbi rabbinimadiisa hadday tahay rububiya caama iyo hadday tahay rububiya khaasa mid walbana ilahay waa ku sifaysan yahay inuu shay walba u rabbi yahay waa ku sifaysan yahay inuu ashyaada qaarkooda khusuusiyo gaara leh si gaara in loo soo gaar yeelo rabbi u rabbi yahay in la soo khasisay oo waxa weeye waa tacmiimun bacda takhsiis faaliqa alxabbi waannawa waa ism min asmaa illah wamunzila altawraati waalinjiili waalfurqaan lama odhan warabba altawraati waalinjiili waalfurqaan lama odhan waayo eh, kutubtaasi waa munazala ghayru makhluuqa waa la soo dejiyey makhluuqa ma aha oo lama abuurin kalaamka ilaahayna waa hayru makhluuq cinda ahli sunnati waljamaca hadalka ilaahay makhluuq ma aha waa sife ilaahay waxaan kaa magan galay shay kasta sharkiisa waxaa loo jeedaa shay kastoo shar leh ashyaadu shar ma wada leh shay kastoo shar leh baan sharkiisa kaa magan galay shaygaasoo anta aakhidun binaasiyatih taqyiid ma aha shay walba ilaahay isagaa haya ee fooddiisa haya isagaa ku tasarrufaya isagaa mulkiya allaahumma anta alawalu falaysa qablaka shay afarta isima alawal iyo alaakhir aldaahir iyo albaatin ayaa xadiiskani fasiraya ilaahu waxaa tahay kii horreeyey oo shay kaa horreeyey ma jirin shay ilaahay la horraynina ma jirin shay ilaahay mar walba ku ladhnaa ma jirin alawal waa ism min asmaa' illaah walawal walaakhiru waldaahir walbaatin marka qadiim waa ka fiicanta taydhahan culamadu waayo waa ism ilahay isku magacaabay waa binasi alqur'aan qur'aanka iyo sunnada mid walba ku sugan in ilaahay alawal la yidhaahdo laakiin alqadiim in la yidhaahdaa ilaahay lagu magacaabaa qur'aanka kuma iman sunnada saxiixadaana kuma iman ama xadiidka tirmidiga ee sheegaaya alqadiim culammadu waxay dhahen sanadkiisu waa daciif macna ahaanna waa wanaagsan yahay erayga alawal waa ka wanaagsan yahay alqadiim waayo waxaa laga soo qaatay min alawl awl waa maxay noqoshada waa kii horreeyey shay walibana xaggiisa u noqonayo ya'uulu ilayhi kullu shay waxaa tahay ka dambeeye ee bimacnaa dambayn doonee jiraaya shay kaa dambaynaya ma jiro falaysa bacdaka shay waa ka baaqiga ilaahay hadhaya ashyaada qaarkood oo makhluuqaad ah oo ilaahay baaqi yeelayaa waa jiraan sida jannada iyo naarta iyo arwaaxda iyo carshiga iyo kursiga ahlumajara laakiin iyagu waxay ku baaqi noqdeen in ilaahay baaqi yeelay haddaanu ilaahay baaqi yeeli lahayn may baaqi noqdeen wa anta adaahiru falaysa fowqaka shay waxaa tay ka korreeya duhuurku waa culuwiga iyo korraynta shay kaa korreeyaa ma jiro wa anta albaatinu falaysa duunaka shay waxatay ka dhow kaan la xijaabayno la qarinayn ka markaa waxa wayaan yani ashyaada qarsoon og umuuraha kuwooda qarsoon waa ilaah og shay shay ka xijaabaya ama shay shay ka qarinaya ma jiro laa yaxjubhu shayun can shay marka ilaahay inuu koreeyo iyo wax walba inuu og yahay isdiidi maayaan isagoo ilaahay koreeya xagga qadar ahaan iyo sharaf ahaan iyo xagga daata ahaan iyo xagga awood ahaan mid walba ilaahay waa u korreeyaa si walba waa koreeya makhluuqaadkiisana waa ka baxsan yahay haddana maca daalik wax walba waa og yahay wa huwa bikulli shayin caliim iqdi cana addayn ilaahu daynka naga gud addayn culammada qaar waa cammimeenoo waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa xuquuqda aad leedahay iyo xuquuqda khalqigu leeyahayba mid walba waa dayn weeye daynullah iyo dayna khalqih ilahu mid walba naga gud waajibaadka sharciga iyo takaaliifta sharcigii waa duyuun fa daynu ullaahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo nebiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qof markaa waxa weeye lagu lahaa waajib sharci ah oo ka tegey xaj xajkii aan samayn markii nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ara'ayta in kaana calaa abiika daynun faqadaytihi akaana yanfacuh aabba haddii dayn lagu yeelan lahaa oo aad ka bixin lahayd bimacnaa dayn khalqi ma anfici lahayd qaala nacam qaala fa daynu ullahi axaqu an yuqdaa marka xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda khalqigaba daynka waa soo gelayaan marna waxaa loo isticmaalaa daynka inkii khalqiga loo isticmaalayo fii bacdi nusuus yukfaru lishahiidi kullu danbin ila addayn halkaasoo kale daynka waxaa looga jeeday kii khalqiga loo jeeday marka shuraaxda qaar hadda waa cammimeenoo xuquuqdii khalqigii xuquuqdii ilaahayba waa soo geliyeen maadaama maqaamu ducaa ay tahay ducadana in la waasiciyaa ay ku sii fiican tahay wa akhninaa min alfaqri ilaahu faqriga naga hani naga yeelo faqriga naga saar marka waa duco marka fiican weeye marka ducada in lagu ducaysto ayuu nebigu sala allahu aley wasalam u amray marka la seexan xadiiska boqol iyo siddeed alxamdu lilaahi aladii acamana wa alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa la gaara alladii kaasoo atcamanaa na quudiyey oo waxaannu cunnona siiyey wa saqaanaa na waraabiyey oo waxaannu cabnona siiyey wa kafaana na kaafiyey wa aawaana na hooyey ilaahay waana quudiyey waana waraabiyey waana kaafiyey oo yacnii wixii dhib ah waa naga kaafiyey wa aawaana waana na hooyey yacni waxaannu ku na siiyey hoyna waana siiyey fa kam min man laa kaafiya lahu walaa mu'wi fara badana midaan lahayn wax kaafiya midaan wax kaafiya lahayn walaa mu'wiya cid hoynaysaana ayna jirin xadiidkani wuxuu aha min xadiisi anas waxaanuu sheegay anna rasuul allah sala allahu alay slam kaana idaa awaa ilaa firaashihi qaal nebigu calayhi asalaatu wasalaam markuu furaashkiisa tago oo u dunmo wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii acamana wasaqaana wakafaana wa aawaana fakam minman laa kaafiya lahu walaa mu'wi asalku walaa mu'wiya weeye laakiin istaagga la ysku taagaya ayay tahay sukuntii caaridkahay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka waa mahadnaqa rabbi loo mahadnaqaayo nicamkiisa wax ka midana la sheegaayo rabbina loo mahadnaqayo xadiiska boqolyo sagaal allaahumma caalima alghaybi waashahaada allaahumma ilaahayow caalima alghaybi waxa qarsoon kii u cilmiga lahaayow ilaahay waxba kama qarsoona wax ka haybi ilaahay ma jiro laakiin hayb marka la leeyahay waxaa loo jeedaa khalqiga ama khalqiga cid ka mida ayaa waxaasi hayb ka yihiin oo ka qarsoon yihiin haybna waxaa loo jeedaa bimacna alghaa'ib waa wixii markaa waxa weeye qarsoonaa ama yacni khalqiga ka maqnaa ama ka qarsoonaa ama qaarkood ka qarsoonaa kii u cilmiga lahaayo washahaadati iyo waxa muuqda kii u cilmiga lahaayow faatir asamaawaati waalard ka cirarka abuuree abuurkooda bilaabayow waalardi iyo dhulka ka abuuree abuurkiisa bilaabayow ee cidnaba aan kaga dayanow ee cidnaba aan kaga dayanow rabba kulli shayin wa maliikah shay kastaba kii u rabbiga ahaayow wa maliikahu shay kastaba ka mulkiyow almaliik iyo almalik waxa weeye waa bimacna ablaq ha kala ahaadaan laakiin waxa weeye waa isku macne ashhadu an laa ilaaha ilaa ant ashhadu waxaan qirayaa oo ictiqaadinayaa oo yaqiininaya oo caddaynayaa an laa ilaaha ilaa ant ay annahu sha'niye laa ilaaha ilaa anta mid la caabudaa xaq ma ahaa ilaa anta adiga mooyaane ilaahayow adigoo qura ayaa in la caabudaa ay xaq tahay ciddii kaloo dhan in la caabudaa waa baatil acuudu bika min shari nafsii waan ku magan galay adiga waxaan kaa magan galay min shari nafsii naftayda sharkeedaan kaa magan galay wa min shari shayaani wa shirkih shaydaanka sharkiisana waa kaa magan galay ee sharka shaydaankana iga badbaadi wa shirkihii shirkiga shaydaankana waa kaa magan galay bimacnaa inaan shaydaanka ilaahay ugu shariig yeelo oo aan rabbi la caabudaan kaa magan galay ama waxaan kaa magan galay inaan shaydaanku shirki ii qurxiyo shirkigii shaydaanka bimacnaa maadaama uu isagu markaa xumaanta qurxinayo xumaantana dadka ugu yeedhaayo shirki kastoo la sameeya waa shirkigii shaydaanka ila isagaa u sababe shaydaanka shirkigiisana waa kaa magan galan dadkii inuu gaalnimo ku ridaa buu rabaa yaa waa u qurxinayaa waa ugu yeedhayaa yacni waxa weeye shirkigiisaasna waa kaa magan galan waxa kaloo loo xarakeeyey waynu soo marray xadiiska e wa sharakihi haddii la yidhaha wa sharakihina waxay noqonaysaa shabakadda shaydaankana waa kaa magan galaa sharak waa shabakadda wax lagu ugaadhsado xadhkaha shaydaanku wax ku ugaadhsanayo ama shabakadda shaydaanku wax ku ugaadhsanayo ayaan kaa magan galaa laakiin labada dabdi sidanna waa loo xarakeeyey sidana waa loo xarakeeyey sida saxiixa ah ee fiicani waa sida inoo qoran wa shirkihi wa an aqtarifa calaa nafsii suu'an waxaan kaa magan galay inaan kasbado calaa nafsii naftayda aan u kasbo suu an xumaato ama dembi aan u kasbo ayaan kaa magan galay aw ajurahu ama aan u jiido ilaa muslimin muslim aan u jiido xumaanta ayaan kaa magan galay xadiidka min xadiisi cabdullahi bni camr bni caas waxaana soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo khayrkood baa soo wariyey riwaayaad kalena waa leeyahay xadiiska hore aynu u soo marray xadiiska waxaa markaa ku jirtay in la akhrinayo adkaartii sabaaxa iyo masaaga waxaa kaloo ku jirtay ziyaado markii aynaan sheegin oo riwaayaadka qaarkood ay ku darayaan oo tilmaamaysay in marka waxa weeye marka subaxnimadii la odhanayo uu yidhahdo abubakar sidaa yidhaahdo abubakar buu nebigu ku yihi sidaan dheh markaad subaxaysanaysaa sidaan dheh markaad galabaysanaysana dheh markaad seexanaysana dheh marka xadiidku waa haabit horeyna wuu soo mar xadiiska boqol iyo toban yaqra'u aliflaamiim tanziil asajda marka uu seexanayo ruuxu wuxuu akhrinayaa aliflaamiim tanziil asajda aliflaamiim tanziil tanziil lkitaab oo marka assajda ah assajda waa lagu soocaya aliflaamiimadii kale waxaa lagaga soocay yani waxa weeye tanziil iyo assajda marka suuratu sajda waa suuradda aynu u naqaano suuraddaa waa akhrin jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu seexanayo wa tabaaraka aladii biyadihi almulk suuradda markaa tabaarakna waa akhrin jiray suuratulmulki waa akhrin jiray xadiiskuna waa min xadiisi jaabir bni cabdillaah wuxuuna sheegayey kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam laa yanaamu eh, kula leylatin xataa yaqra'a yani aliflaamiim tanziil asajda nabigu sala allahu aley wasalam ma seexan jirin habeenkii ilaa uu akhriyo suuradda asajda iyo tabaarak labadaa ilaa uu akhriyo ma seexan jirin ma seexan jirin ilaa uu akhriyo xadiiskana waxaa soo wariyey tirmidi iyo nasaa'i baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinayaan marka waxaa laga qaadanaya inay sunno tahay habeenkii in la akhriyo labadaas suuradood in la akhriyaa inay sunno tahay suuradda weliba tabaarak waxaa la yidhahdaa alwaaqiya waaqiya maxaa loo yidhi magacyadeeda alwaaqiya ka mid a cadaabulqabrigay qofka ka ilaalisaa qofka habeen kasta suuradda tabaarag akhriya cadaabulqabri la kulmi maayo xadiis baa ku soo arooray oo nebigaa sheegay sala allahu aleyh wasalam ruuxa habeen kasta suuradda tabaarak akhriya suuratulmulki tabaaraka aladii biyadihi almulku suuradda akhriya cadaabuulqabri lama kulmayo nebigu wuxuu sheegay sala allahu aley wasalam nin habeenkii akhrin jiray suuradda tabaarak habeen kasta dabeedna markaasuu nebigu sheegay uu yidhi suurad soddon aayadood ah ayaa ruuxii akhrin jiray waxay ka ilaalisay cadaabuulqabriga ayay ka ilaalisay saas aawadeed in lagu dadaalo habeen kasta la akhriyo ayaa markaa fiican sheikha weyn ee kitaabka tafsiirkee weyn leh alusi la yidhaahdo kitaabka ruuxulmacaaniga alifay ee tafsiirkee weyn markuu fasirayo suuradda wuxuu odhanayaa suuraddan tabaarak ilaa markaan wax kala gartee mumayis noqday laga soo bilaabo ilaa wakhtigaa uu tafsiirka qorayo oo awaakhira cumurihi ah laga soo gaadho hal habeen kama tegin buuri hadda mu odhan markaan qaan qaangaaday laga soo bilaabo wuxuu ihi markaan mumayis noqdee wax kala gartay laga soo bilaabo ilaa hadda wakhtigaa uu joogay ee kitaabka qorayo laga soo gaadho hal habeen kama tegin buuri haddaan safar ahay iyo haddaan negahay haddaan xanuunsanayo iyo haddaan caafimaad qabo midnaba waxay ku tusinaysaa siday ugu dadaali jireen cibaadada ay ugu dadaali jireen bay tilmaamaysa xadiidka boqol iyo koob iyo toban marka habeenkii la seexanayo waxaa la odhanaya allaahumma aslamtu nafsii ilayk allaahumma ilaahayow yaa allahu bay la macnata aslamtu nafsii waan hogaamiyey ama waa dhiibay nafsii naftayda ilayka xaggaagaan u hoggaamiyey naftaydii adigaan kuu hoggaamiyey wa fawadtu amrii ilayk waa bandhigay amarkayga iyo arrinkayga ilayka adaan kuu bandhigay wa wajahtu wejhii ilayk waa kuu jeediyey wejigayga xaggaagaan u jeediyey wa alja'tu dahrii ilayk wa alja'tu waa tiiriyey dahrii dhabarkaygana ilayka xaggaagaan u tiiriyey bimacnaa adaan ku cuskanaya raghbatan warahbatan ilayk rajo aan ku rajaynayo daraaddeed ayaan sidaa u yeelaya oo aan markaa dhabarkaygana adiga kuugu tiri wa rahbatan ilayk iyo baqasho aan kaa baqanayo aawadeed ama arqabu raqbatan wa rahbatan wa arhabu rahbatan ilayk in la yidhaahdo waan ku rajaynayaa rajaan ku rajaynayaa baqashona waa kaa baqanayaa ilayka xaggaaga ayaan markaa waxa weeye rajada iyo ay marka ahaatay laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayk laa malja'a meelaan u irkado ama u ciirsado malihi walaa manjaa minka meelaan kaaga badbaadana malihi ilaa ilayka inaan xaggaaga u soo cararo oo u soo ciirsado mooyaane bimacnaa cid kaloo iga kaa badbaadinaysa iyo cid kalaan kaaga eeran karaa midna ma jirto ya laa malja'a meel aan u cararo oo u ciirsado ama u irkado iima sugnaan walaa manja meelaan ku badbaado oo minka adiga kaaga badbaado ama kaaga cararaa iima sugna ilaa ilayka inaan xaggaaga usoo soo carara mooyaane aamantu bikitaabika aladii anzalt aamantu waa rumeeyey bikitaabika kitaabkaagaan rumeeyey alladii kaasoo anzalta aad soo dejisay wa binabiyika nebigaaga sala allahu alayh wasalam baan rumeeyey alladii kaasoo arsalta aad soo dirtay ay arsaltah xadiidku waa min xadiisi baraa' ibni caazib weeyaan waxaanu sheegayey idaa akhadta madjacaka fatawada' wuduu'aka lisalaa haddaad markaa waxa weeye doonto inaad shiifsato weysayso weyse la mida weysadaad salaadda u weysaysato weyse la mida weysayso umma dajic dabeedna u jiifso calaa shiqika alayman dhinacaaga midigeeye midigta xiga u jiibso umma qul dabeedna dheh allaahumma aslamtu nafsii ilayk marka waxaa sunno ah, marka la seexanayo habeenkii in la soo weysaysto ayaa markaa sunno ah kadibna midigta loo jiibsado midigta loo jiibsado axaadiista kuma soo aroorin in xagga qiblada loo jeesto dadka qaarkood waxay yidhaahdaan weliba waxa markaa sunno ah oo fiican bay yidhaahdaan marka la seexanayo Eh, in qiblada loo jeesto qofka sida xabaasha loo dhigayo waa inuu u jiifsadaa laakiin sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam taasi kuma soo aroorin oo lama hayo inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markaad seexanaysaan xagga qibladana u jeesta ama lama soo raray nebigu inuu ficil ahaan u sameeyeyo eh, inuu xagga qiblada u jeesan jiray markuu habeenkii seexanayo hadduu samayn lahaana waa la soo rari lahaayoo waa la soo werin lahaa waayo asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam axwaashiisa iyo ficillada nebigu sameeyo aad iyo aad bay ugu fiirsan jireen waana soo rari jireenoo dadkay u sheegi jireen si loogu daydo ayay u sheegi jireen marka waxaa sunnaa in la soo weysaysto dhinaca midigna loo jiifsado gees kastaba ha loo jeeday kadibna yacni dikrigaa la yidhaahdo baraa ibnu caazib wuxuu yidhi markuu sidaa nebigu ii sheegay ayaan agtiisa anoo joogaan ku celceliyey buuhi si aan u xafido dabeedna waxaan idhi markaan ku celcelinayey wa birasuulika aladii arsalta halkaa wa binebiyika ayaan waxaan ku bedelay buu idhi wa birasuulika aladii arsalta nebiguna waa i maqlayaa buu ihi sala allahu aleyh wasalam markaasuu qul wa binebiyika aladii arsalta yacni waxaad tidhaahdaa wa binebiyika aladii arsalta taa waxay culammadu ka qaataan alfaadaha adkaarta ku soo arooray inaan eray eray kaloo la macna macnaa lagu bedelina sidii uu u soo arooray loo yidhaahdo ayaa laga qaataa waayo alfaadda makhsuuskaee soo aroortay khusuusiyo gaaray leedahay yaa sidaas aawadeed sida markaa ay naska ugu soo aroortay waa in loo yidhaahdee macno aan lagu sheegin oo wax la macno ah aan la odhan xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim waxaanuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam fa in mitta mitta cala alfitra haddaad sidaa ku dhimato fitradaad ku dhimatay islaamnimada islaamnimada ayaad ku dhimatay haddaad saa ku dhimato baabka sagaaliyo labaatanaad adducaau idaa taqallaba leylan wuxuu ku saabsan yahay ducada la ducaysanayo markuu habeenkii isrogo oo baraarugo inuu markaa ducaysto xadiiska boqol iyo labiyo toban wuxuu odhanayaa laa ilaaha ila allaahu alwaaxidu alqahaar ilaahu mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane allah mooyaane laa macbuuda bixaqin ila allaah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah allah mooyaane allah oo keliya xaq lagu caabudaa alwaaxidu alqahaar allahaasoo alwaaxidu kii kelida ahaa ahaaday alqahaaru kii dirqinaayay cidduu doono inuu dirqiyo ahaaday rabbu asamaawaati waalard kii cidharka iyo dhulkaba u rabbiga ahaa ahaaday wamaa baynahumaa iyo waxa cidharka iyo dhulkaba u dhaxeeya kii u rabbiga aha ahaaday alcasiizu ka khaalibkae gacan sarreeye shay la midii aanu jirin ahaaday alghafaaru kii dembidhaafka badnaa ahaaday xadiisku waa min xadiisi caaisha oo cidda soo warisay saxaabada ka midi waa caaisha waxaana xadiiska soo saaray xaakim ayaa mustadragiisa ku soo wariyey nasaa'ina fii camal alyowm walleyla ayuu ku soo wariyey ibnu xibaanna wuxuu ku soo wariyey kitaabkiisa saxiixa ah altaqaasim waalanwaac ayuu ku soo wariyey xaakim waa saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixinaya ha yeeshee a'immadii hore qaarkood baa xoogaa istinkaaray oo imaam abu xaatim iyo abu zurcat araazi ayaa waxay yidhaahdeen inuu taabiciga mawquuf ku yahay baa sawaab ah oo markaa waxay yidhahdeen waa macluul sanadku waa saxiix laakiin waa macluul bay markaa yidhahdeen sixada sanadka waa laisla ogolyahay calaa kulli xaal waxaa la soo wariyay riwaayo kale taabiciga abuljawzaa inuu odhan jiray wakhtiga uu marka baraarugo inuu sidan odhan jiray laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen isagoo maadaama mawsuula soo arooray oo marfuuca rafciga iyo wasliguba waa ziyaaday yidhahdeen taasna waxay ku dhisan tahay qawaacid yacni mustalaxay ku dhisan tahay yani waxa weeye miyaa la iska wada aqbalayaa mise tarjiix baa lagu samaynaya calaa kulli xaal xadiiskani wuxuu sheegayaa hadduu sugnaado dikriga in la odhanayo marka la baraarugada baabka soddonaad ducaau ulfazaci fi nowm ee argagaxa ama yacni qofku hadduu hurdadii saso ducaduu ku ducaysanayo hurdadii buu ka argagaxay yani isagoo naxsan buu toosay ama waxa weeye argagax ku dhacay ama sasay ducadu ku ducaysanayo waman buliya bilwaxsha iyo kii lagu imtixaanay inuu marka cidlo cidlo dareemayo oo waxa weeye si markaa waxa weeye xoogaa qalaq iyo cidlo oo kale u dareemayo werwer iyo badan iyo yani waxaweyan u leeyihi xadiiska boqoliyo saddexiyo toban wuxuu odhanaya acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min hadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadih acuudu waa magan galay bikalimaati illaahi kelmadaha ilaahay baan magan galay allah kelmadihiisaan magan galay kelmadahaasoo attaammaati dhammaystiran oo ceeb ka madran iyo nuqsaanba waxaan ka magan galay min ghadabihi ilaahay cadhadiisaan ka magan galay wa ciqaabihi ciqaabtiisa wa sharri cibaadih iyo addoommadiisa sharkoodaan ka magan galay kelimaadka ilahay baan magan gelaya wa min hamazaati ashayaadiin iyo shaydaamada gujooyinkoodaan ka magan galay yacni waswaaskooda ay waswaasinayaan wa an yaxduruun iyo inay shaydaamadu eh, igu soo xaadiraan oo camalladan samayn ay ku soo xaadiraan bimacnaa ay waswaasiyaan ayaan ka magan gelaya ama ay shar ila haleelaan oo ay dureeyaan ayaan ka magangeliya labadu waa soo geliyaan hadday tahay xagga diin ahaan inay markaa waswaasiyaan oo dhibaan iyo hadday tahay xagga marka waxaa jidh ahaan inay dureeyaan mid walba xadiidku waa min xadiisi cabdullahi bni camr bn alcaas waxaanu markaa sheegayey in rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu bari jiray fazaca ama marka saska ama argagaxa in sidan la yidhaahdo marka hurdadii laga saso ama laga argagaxo ama iyadoo la naxsan yahay laga tooso in sidan lagu dacaysto xadiis kalena waxaa ku soo arooray wakhtiga ruuxu uu dareemayo waxsha iyo wixii la mida ama waxa weeye sidii wax marka ama baqaya ama yacni werweraya ama cidla cidlo dareemaya yacni waxa weeyaan inuu sidan ku ducaysto baa xadiis kalena ku soo arooray marka sidaas waa in la yidhaahdaa acuudu bikalimaati illahi ataammaati min ghadabihi waciqaabihi ciqaabihi wa sharri cibaadih wa min hamazaati ashayaatiini wa an yaxduruun sidaa waa in la yidhahdaa xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey tirmidina wuxuu ihi waa xasanun hariib sheekh albani laftiisana waa taxsiininaya marka cabdulahi ibnu camr ibnu caas wuxuu ahaan jiray ubadkiisa kuwa yaro roonroon waa beri jiray kuwa yaryarna intuu markaa looxye ugu qoro ayuu qoorta u suri jiray ayuu qoorta u suri jiray laakiin sanadka xadiidka ayaa waxaa ku jira yacni waxa weeye dacfa ku yari jira marka riwaayo kala soo aroortay oo tilmaamaysa yacni waxa weeyaan in nebigu sidan yidhi marka labada riwaaye isku quweeyeen ama ziyaadada sheegaysa inuu markaa eh, looxyo qorta u gelin jiray cabdullahi bn camr bn caas iyada sanadkeed waa daciifo waayo maxamed ibn isxaaq baa soo warinayo cancanuu ku warinayaa eh, waana mudallis samaac ma sheegin saas aawadeed kama sugna cabdullaahi bni camr bn caas inuu looxyo intuugu qoro carruurta yaryar qoorta u suri jiray ma sugne waa daciif mid ka sugan maa laakiin intan kale ee ku saabsan dikriga in la akhrinaya iyadu waa sugan tahay laba dariiq baa isxoojinaya marka waa sugan tahay marka dikrigaasaa la odhanayaa acuudu bikalimaati illaahi taamaati min hadabihi wa ciqaabihi wa sharri cibaadih carruurahana waa in marka loo laqimaa cidda marka waxa weyaan caruuraha aan garanayna tacwiidka waxa lagu samaynaya waa lagu tufaya sida xasan iyo xuseenba nebigu ugu tufay oo wili uciidukumaa bikalimaati illaahi taamaati min kulli shaytaanin wahaamatin min kulli caynin laamma yacni saasoo kale ayuu ugu tufayaa laakiin in la yidhaahdo waxaa loo xidhayaa baraarug baa loo xidhayaa ama la yidhahdo aleelaa loo xidhayaa ama waxyaalo la mida waxyaalaha noocaasi waa wax markaa aan sax ahayn mid bannaanna ma aha waxaanay noqonaysaa tala saarad ashyaada la tala saarnayo marka dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay ayaa markaa ee la magan gelinaya uciidukumaa bikalimaati illaahi taammaati min kulli shaytaanin wahaammatin min kulli caynin laamma ayaa lagu tufayaa kuwa talqiinta aqbalaya ee loo laqimi karana ee odhan karana waa loo laqimayaa waa loo laqimayaa marka waxyaalaha laakiin loo xidhayo waa in aad iyo aad laysaga jiraa oo layska ilaaliya baabka koob iyo soddonaad maa yafcalu man ra'a ru'yaa aw ilxulum muxuu samaynayaa man ra'a ru'yaa kii arka riyada aw ilxuluma ama markaa arkaa riyo arkaa muxuu samaynaya afar iyo toban yanfusu can yasaarihi xaggiisa bidixuu ka tufayaa alaaan saddex goor yacnii riyadii waxay u qaybsantaa riyo wanaagsan iyo riyo xun riyada markaa laga tufayo xaggan ee uu sheikhu u jeedaa waa riyo markaa waxa weeye u dhibsanayo o karaahiyeysanayo qofku uu isleeyahay waa riyo xun laakiin riyada wanaagsan maaha waxa weeye in markaa tan ay ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay riyadii xumayd bay ku saabsantahay marka riyo xun hadduu arko ama riyo argagax leh hadduu arko wuxuu samaynayaa yanfuthu can yasaarihi xaggiisa bidix buu markaa ka tufayaa yacnii neef wax u badan in yar oo candhuufi ha weheliso laakiin waa inay neef u badnaataa alaaan saddex goor ayuu marka waxa weye ku tufaya yastaciidu billaahi min ashaytaan wuxuu magangelayaa ilaahay oo sharka shaytaanku ka magan wa min shari maa ra'aa iyo waxa uu arkay sharkooda ayuu ka magan gelayaa alaasa maraatin saddex goor oo inuu acuudu billahi min ashaytaan alrajiim yidhaahdaa saddex goor laa yuxadisu biha axadan cid ugama warramayo riyadaas oo cid uma sheegayo riyadu hadday riyo xun tahay cid uga warramayaa ma jirto yataxawalu can janbihi aladii kaana calayh waa iska rogayaa dhinaciisu u jiifay oo dhinaca kale isu rogayaa isagoo ka tafaa'ulaya in ilaahay arrinka si kale oo wanaagsan ugu bedelo shan iyo toban yaquumu yusallii in araada dalik waa kacayaa yusallii xaaluu tukanayo yacni doonaayo inuu tukado in araada daalika hadduu sidaa doono inta hore waa isku xadiis keli ah saas aawadeed baan arqaam kala duwan aan loogu yeelin waa macno xadiis keliya koobsanayey riwaayaadkiisa kala duwan xadiiskuna waa min xadiisi abu qataadata ibnu ribciy oo wuxuu idhi nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi alru'ya min allah waalxulmu min ashaytaan riyadu xagga ilaahay bay ka ahaatay xulumkuna waataan fiicnayne shaytaan xaggii bay ka ahaatay hadduu haddaba markii midkiin fa idaa xaluma axadukum xuluman yakrahu falyanfus can yasaari hadduu ruuxu arko riyo uu karaahiyaysanayo xagga bidixa ka tufa alaasan saddex goor waliyatacawad billaahi min shariha ilaahayna ha ka magan galo sharkeeda waxaa yidhahdaa acuudu billaahi min shariha min shari ruya min shari haadihi ru'ya riyadan sharkeedaan ilaahay ka magan gala fa innaha laa tadurhu ma dhibayso muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaayo kaloo isla xadiiskaasi leeyahay waxay sheegaysaa walyataxawal can janbihi aladii kaana calayh ha iska rogo dhinaciisu u jiifay isla muslim baa soo wariyey riwaayo kaloo isla xadiiskaasi leeyahay waxay sheegaysaa muslim soo walaa yuxadis biha axadan cidnaba yaanu intaasoo dhan waa isku xadiis keli ah muslim baanu ka suganyey wuxuu samaynayaa afar arrin ayaa xadiiskaa hore sheegaya riyo uu karaahaysanaya hadduu arko xagga bidixa u tufa saddex goor shaydaanka sharkiisa ilaahay ha ka magan galo sharka riyadana ilaahay ha ka magan galo saddex goor buu taana ku celinayaa cidna yaanu u sheegin riyadaa xun ee argagaxa leh in laga warramo maaha riyada xun waa in la qariyaa waa in laga aamusaa arrinka afraade uu samaynaya waxay tahay dhinacii buu iska rogaya xagga kaleu isu rogaya xagguu u jiifay mooye xagga kale u seexanay yaquumu yusallii in araada dalik waa xadiis kale oo min xadiisi abi hurayra weeyi oo isagana muslim baa saxiixa ku soo wariyey lakiin saxaabiga soo wariyay o abu hurayra fain ra'aa axadukum maa yakrahu falyaqum falyusallii walaa yuxadis biha annaas wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam hadduu midkiin arko wuxuu karaahiyaysanayo falyaqum ha kaco falyusallii ha tukado walaa yuxadis biha annaas dadka yaanu u sheegin dadka yaanu u sheegin marka xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyay min xadiisi abi hurayra riyada lafteeda haddii xataa ay wanaagsan tahay oo wuxuu eh, ku qoonsaday aynay jirin cid walba ruuxu inuu u sheega maaha waa inuu u sheegaa ruux naasix ah sida axaadiista qaar ku soo aroortoo nasteex isaga u ah waayo riyadu waxay aqbashaa eh, ta'wiillo kala duwan ama tacaabiir kala duwan baa lagu cabiri karaa ya yacani waxa weeye sidii lagu cabiraynay u dhacaysaa hadday markaa weji leedahay sidaas weji ay ku waafaqaysa hadday jirto sida markaa lagu cabiray u dhacaysa marka qof aan naasix ku ahayn haddaad u sheegto ow tacbiirkii si aan fiicnayn ku cabbiro waxaa dhici karta sidii inay kuugu dhacdo saas xadiis waxaa ku soo arooray yacnii ruux marka waxa weeye ama naasix ku ah ama caalima mooye ruux kale ha u sheegin riyada naxwa haada marka waxa weeye naasix waa inuu yahay ama waa inuu xabiib yahay qof ay isjeceshihiin ama qof nasteex ku ah yani marka ama qof caalim ah waa inuu noqdaa ciddaad u sheegaysaa haddii kale waa inaad cid walba u sheegin cid walba aanaad u sheegin ta kale haddii riyadii wanaag badan koobsanayso rubama inay xasad iyo wax la mid ah inay ka dhashaa dhici karto nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markuu sakiirka ahaa ee sabiga ahaa riyaduu ku riyooday muxuu ku yidhi aabbihii laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda haddama aragta walaalaha ha uga qisoon riyada ah. oo dabeed ay ku dhakraan dhagar yani si aan taasi u dhicin ha u sheegin waxaa dhici karta ruuxu inuu ku riyoodo yacni waxa weeye wax wanaagsan oo dee markaa waxa weyn marka cidda uu sheegayaa hadday tahay cid dee xaasidaysaa yacni waxaaba dhici karta dee inay dhib u saabto marka saas aawadeed wakhtiyada qaarkood dadka qaar in laga qariyo ayay markaa ansab u tahay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk